tacaala xaggiisa rajo weyn ka qabo weeyaan ilaahay xaggiisa raje ayuu ka leeyahay bacda aliimaan ilaahay uu rumeeyey subxaanah wa tacaala haddana wuxuu rumaysan yahay raje inuu ilahay agtii ka leeyahay ina allaha fawaqaahu allahu marka ina allaha alle basiirun wuxuu ahaaday kii arka bilcibaadi addoommadiisa ilaahay maadaama uu rajadaa ka qaba fawaqaahu allaah ilaahay waa dhowray wiqaayadu waa ilaalintii iyo xifdintii iyo dhowritaankii fawaqaahu allaahu ilaahay baa dhowray sayi'aati maa shay xumayaalkii buu ilaahay ka dhowray kasabuu makaruu ay makriyeen makrigu waa khadiicadii iyo waa dhagartii weeyaan dhagartii ay maleegayeen ilaahay baa ka koriyey وعn abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu can rasuuli اllahi salى اllahu عalayh walih waslm anahu qaal rasuulka wuxuu yidhi qaala allahu caza wajala ilaahay wuxuu yidhi ana cinda danna cabdii bi ana anigu ilaahay baa dhahaya marka waa xadiiث اlqudsi ana anigu cinda danni cabdii addoonkayga melihiisaan ahay bi aniga uu iga malaysto addoonkayga wuxuu aniga iga malaysto ayaan ahay buu leeyahay rabbi jalla wacalaa wa ana macahu aniguna maciisaan ahay xayu meel yadkurunii uu igu xusayo meel allaaliya meesha igu xusaba maciisaan ahay buu rabbi yidhi subxaana wa marka laba shay buu noo faa'iidaystay jumlada hore xadiidka nebiga calayhi salaatu wasalaam can rabbihi jalla wacalaa oo waxa weeyaan ilaahay subxaana wa mar walba waxaad ka malayso yaad helaysaa adoo mu'min ah oo ilaahay rumeeyey khayr iyo wanaag haddaad ka rajaysa waad helaysaa khayrka iyo wanaagga laakiin haddaad xumi ilaahay ka malayso jalla wacala oo cagsigeeda ah waa waxaan wanaagsanayn maxaa yeelay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amar nagu siiyey xusnu danni billaah in ilaahay wax wanaagsan mar walba laga maleeyo nebiga calayhi salaatu wasalaam way noo iman doontaa ziyaarada nin buu soo booqday oday ahaayo markaasuu yidhi qandhadan ku haysa in allah tahuur weeyaan markaasuu wuxuu yidhi maxay tahay tani waa qandho oday waayeelna heshay qabrina usii kaxaynaysuu yidhi waa suu danni weeyaan nebiguna raalli kamuuna noqonin salawaatu wasalaamu caleyh arrintaa marka ilaahi subxaana wa wax wanaagsan baa laga rajeeyaa dembi dhaaf inay tahay dhibka kugu dhacay inuusan ahayn wax weyn ee ay tahay dembi dhaaf oo ilaahay dembiga kuugu dhaafayo subxaanah wa taas in ayaa laga rajeeyaa ilaahay haddaad wanaag heshana in ilaahay fadligiisa iyo ixsaankiisa uu yahay jala wacala wa ana macahu xayثu yadkurunii qaybta labaadna wuxuu noo faa'iideeyey in ilaahay subxaanah wa tacaala qofka maciisa uu yahay mar allaale markuu ilaahay xuso walidaalika a'immadu waxay odhan jireen waan ogahay mar allaaliya marka ilaahay warkayga uu hayo oo waa goorma markaan isaga xusayo weeyaan ama qur'aan akhri ama dikriga ilaahay la imow التصبيح والتxmيd والتhليل والتكبيr إlى غyri ذaلiك أنواع الأذكاar oo dhan intaad hayso ilahay adna warkaagu haya xadiiثkii kalena waa isagii ahaa ilaahay uu yidhi subxaanaه وa taعaalى in dakaranii fي malأin hadduu addoonkayga igu dhex xuso meel dad ay joogaan oo fagaaro ama qof ama wax ka badanba ay joogaan anna waxaan ku xusayaa mala ka khayr badan mala'iisa koox ka khayr badan kooxduu igu dhex hadduu igu xuso naftiisa keligii isagoo ahna dakartuhu fii nafsi naftaydan ana ku xusa marka ilaahi subxaana wa tacaala mar walbood xusuusato ood magiciisaba alle subxaana wa tacaala dikrigiisa aad hayso ilaahay adna dikrigaagu haya haddaad keligaa tahay keligii weeyaan haddaad ummad ku dhex xustay ilaahay ilaahay ummadda aad ku dhexxustay ummad ka khayr badanoo mala'ul aclaa ah yuu ilaahay kuugu dhex xusaya addoonkaygaa fiiriya maxaa ka wanaag badan ummadda iyadoo ilaahay halmaansan tahay buu isagu ilaahay xusuusan yahay jala wacala wa ana macahu aniguna miciisaan ahay xayu meel yadkurunii addoonku igu xusayo wallaahi lallaahu afraxu bitowbati cabdi wallaahi baan ku dhaaranayaa lallaahu ilaahaybaa afraxu kaga farax badan bitawbati cabdihi addoonkiisa u laabashada uu u laabto addoonkan laabashada ilaahay uu laabanayo min axadikum qofkiin farxadda uu ku farxayo ah, addoonkaas oo yejidu helaya daallatah baadidiisii bilfalaati dhul cidla ah oo waxa weeyaan qisadani xadiidkii baabu towbu noogu soo hormaray oo wuxuu ahaa xadiidkii dheeraa ee nebigu ka sheekeeyey salawaatu llahi wasalaamu calayh ninkii hashiisii qaatay ee sahayday u saarnayd meel cidla ah markuu marayo hal shay ay ka carartay ama awrkiisii ka cararay meesha cidlada ah a erigo-an ku noqday waana dhul lama degaan oo saxaro ah geeri buu isu diyaariyey geed hoostii buu seexday isagoo isla meesha naftu ha kaaga baxda halkaaga iska ku dhimo intaad wareeray oo raadiyey dhan kasta siduu raadkeeda u daba socdayna raadkii saxaro wey waa ka baaba'ay dabeeshii baa ka kala qaade geedkii hoostiisa isagoo iska jiifa oo maradii isku daday yuu hadhow maradii kor isaga qaaday mise awrkiisii oo raashinkiisii iyo wixiisii sahaydiisii oo dhan ay u dhantahay yaa kor taagan farxad darteeda ayuu wuxuu yidhi allaahumma anta cabdii wa ana rabbuk muxuu rabay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam akhطa'a min shiddat اlfarax farxaddii darteeda ayuu gafay oo wuxuu doonaya inuu dhaho allaahuma anta rabbii wa ana cabduk ilaahu adiguna rabbigay baa tahay aniguna addoonkaagaa nahay laakiin farxaddii buu la gafoo wuxuu yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuk qofkaasi farxadda uu farxay macnaha waxay ku tusinaysaa xitaa hadalkii inuu kala hilmaamay siduu ahaa xaqiiqadiisii hadalka siduu ahaa iyo waddadii uu lahaa inuunan marsiinin marka qofkaasi siduu u farxayo waxaa ka wanaagsan farxadda ilaahay subxaana wa tacaala uu ku farxayo addoonkiisa u laabtay ee u toobad keenay taana waxayna tusinaysaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu jecelyahay addoommadiisa inay u laabtaan oy u toobad keenaan dembigoodana ilaahay u dhaafayo jalla wacala marka wallaahi nebigu waa dhaartay calayhi salaatu wasalaam lallaahu ilaahaybaa afraxu kaga farax badan bitowbati cabdihi addoonkiisa towbadiisa min axadikum qofkiin yajidu daallatahu baadidiisii helay bilfalaati meel cidla ah isagoo geeri isu diyaariya meel cidla ah ka helay qofkaasi siduu ugu farxi lahaa waxaa ka farxad badan ilaahay subxaana wa tacaala addoonkiisa u soo noqdaa siduu ugu farxayo waman taqaraba ilaya shibra rabbi wuxuu yidhi waman taqaraba qofkii ii soo dhowaada ilaya aniga xaggayga shibran taaka ii soo dhowaada taqarabtu ilayhi xaggiisa waxaan u dhowaadaa diraacan dhudhun waman taqaraba ilaya diraacan diraac qofka ii soo dhowaadaya dhudhunna taqarabtu ilayhi xaggiisa waxaan u waidaa aqbala ilaya hadduu addoonkayga isoo qaabilo aniga xaggayga waidaa aqbala hadduu isoo qaabilo ilaya xaggayga addoonkayga yamshi isagoo soconaya eh, aqbaltu anna waa qaabila ilayhi xaggiisa harwalatan anoo ruclaynaya waynu soo tilmaanay xadiidka xalayba inoo soo hormaray muttafaqun calayh ida aqbala ilaya addoonkayga hadduu isoo qaabilo ymshi isagoo ord soconaya aqbaltu waa ilayhi xaggiisaan ano qaabila uharwiluh ana u ruclaynaya wy markaa muttafaqu calayh wa hada lafdu ixda riwaayaati muslimin weeyaan wataqadama waa noo soo hormaray sharxuhu xadiidkan sharaxiisana wuxuu noogu soo hormaray fi lbaabi qablah baabkii ka horeeyey wa ru'ya fi saxiixayni waxaa lagu wariyey saxiixaynkii bukhaariyo muslim wa ana macahu xiina yadkurunii aniguna maciisaan ahay xiina mar allaaliya markuu addoonku yadkurunii ixuso binuuni baa la akhriyey wa fii hadihi اriwaaya xayثu marka la yeerina bihaa'i baa la akhriyey wa kilaahumaa صaxiix وعن jاaبر بن cبد الله waxaa laga wariyey رضي الله تعالى عنهma أنه سمca رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم qبلa mowتi jاaبر بن cabdالله wuxuu maqlay intuuna nebiga dhimanin salawaaت الlah وaسلaaم عalيه ka hor بثaلاثة أyaamin saddex maalmood oo keliya macnuu waa maxay waa maalmihii u dembeeyey ee nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisi maalmaha iyagaa saddexda maalmood ka hor isagoo la hebaan maqlay yaquulu dhahaya laa yamuutanna yuunan dhimanin oo dhimanin axadukum midkiin ilaa hadduu dhimanayo wa huwa xaal isaga oo yuxsinu danna malaha u wanaajinaya billaahi caza wajal ilaahay u wanaajinaya malaha oo macnaha mar kasta ilaahay malo wanaagsan ma inaan iska haysannaa goormaa loo baahan yahay waynu arki doonnaa rawaahu muslimun wa anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuul اllahi sal اllahu alayhi waalih wasalama yaquulu isagoo dhahaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yabna aadam marka waa xadiiu lqudsi weeyaan ilaahay wuxuu yidhi subxaanah wa tacaala isagoo inala hadlaya ibna aadam baa lala hadlaya waa aadam iyo wuxuu dhalay oo dhan macnuhu waa maxay ilaahay subxaanah wa tacaala inaan u laabanna xaggiisa oon dembi dhaaf weydiisanno oo wixii naga dhacay ee akhta ah aan ilaahay xaggiisa u laabanno ilahay waa jecelyahay ilaahay aad iyo aad buu u jecel yahay arrintaa oo haddaan u laabanno ilaahay wuxuu noo diyaariyey subxaanah wa tacaala dembigeenna in la eg oo dembi dhaaf ah waataan soo aragnaa xadiidkii alle subxaanah wa tacaala xadiisulqudsiga ah uu odhanayey low balagat dunuubuka low ataytanii bquraabi اlardi khataaya laataytuka bimiliha aw biquraabiha makfira dhulkan muggiisa oo dembi haddaad iila timaada isaga muggiisaoo dembi dhaafan kuugu bedelayaa riwaayadanna marka sidii oo kale daba socotaa iyaduna qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi ya bna aadam innaka adigu maa dacawtanii ima baridid oo warajawtanii ima rajaysid in allaaliya intaad ilaahay baryayso yaa rabbi yaa rabbi aad leedahay ood ilaahay rajaynayso jala wacala hafartu laka waa kuu dhaafaya calaa maa kaana minka wax allaaliya wixii xaggaaga ahaaday dembigaagu intuu doono ha ahaado dembigaagu intuu doono ha weynaado dembigaagu intuu doono ha tiro badnaado calaa maa kaana wax allaaliya wixii ahaaday minka adiga xaggaaga walaa ubaali danna kamali maxaa yle ilahi subxaana wa tacala ciduu kala tashanaya ma lah dunuubtaada waa badatay iikaadi cid baan kala soo shan doona ilaahay ku dhihi maayo jala wacala ilaahay markaad u laabato qalinkuu ku duugayaa isagaa akafuur ah jala wacala marka rabbi wuxuu yidhi ya bna aadama inaka adigu maa dacawtanii ima baridid oo warajawtanii ima rajaysid ilaa haddii ay sidaa dhacdo kafartu laka waa kuu dhaafayaa calaa maa shay baan kuu dhaafayaa kaana minka adiga xaggaaga ahaaday wlaa ubaalidanaka melihi yabna aadam ina aadanow low balaqad dunuubuka dembiyadaadu hadday gaaraan canaana asamaa'i daruuraha samada ah canaanku waa daruuraha wey low balaqad dunuubuka dembiyadaadu hadday gaaraan canaana asamaa'i daruurihii cirka macnuhu waa maxay meel allaali meesha doonaan ha gaaraan dhulka muggiisa xadiidkii hore ahaa halkanna maxaa la ina yidhi low balaqad dunuubuka canaana asamaa daruuraha cirka hadday gaaraan tiro badni sida laysu saarsaarayo laysu saarsaarayo ay daruuraha cirka gaaraan uma istakfartanii keliya dembi dhaaf aad i weydiiso hafartu laka waa kuu dhaafaya walaa ubaali danna kamaliya mahma dembigaagu tiro bato allaahuma kfir lii allaahuma kfir lii allaahuma kfir adigu daldal astafir allah astafir allah alcaiim waatuubi ilayh ya bna aadam ina aadanow shardiga ku jirana waxay tahay meesha hal shardi weeyaano uma laqiitanii laa tushrik bi shaya waynoo iman doonaa lyabna aadam ina aadanow inaka adigu low ataytanii haddaad iila timaaddo biquraabil ardi dhulkan muggiisa oo khataayaa dembiye ah laakiin uma laqiitanii aad ila kulanto geeridii ama noloshii aad ii soo laabato laa tushrik bii adoon ila wadaajinaynin shay-an waxba aan ila wadaajinaynin muwaxid ah laataytukana waa kuula imanaya waa ku siinayaa biquraabiha dhulkan muggiisa oo makfiratan dembi dhaaf ah dhulka muggiisaoo dembi sowlamaadan imanin muggiisaoo dembi dhaafa ilaahay kuugu bedelaya subxaana wa tacaala dembi waxaad la timid daruuraha gaaraya muggiisaoo dembi dhaafa ilaahay kuugu bedelaya jala wacala wax ilaahay ku culus male marka subxaana wa tacaala rawaahu tirmidiy ayaa wariyey waqaala xadiiun xasanuun canaana samaa'i meesha la yidhina bifatxi اlcayni caynkii oo la kordhigo wa qiila waxaa la yidhi huwa maa canna laka minha ay dahara wixii kuu muuqdaa la yidhaahdaa idaa rafacta ra'saka madaxaaga markaad kor u qaaddo waa kuu muuqanaya waa daruurihii wey wa qiila waxaa la yidhi huwa saxaabu waa daruuraha wa quraaba lardi la yidhina bidami lqaafi qaafka oo la godo waqiila bikasriha qiraab la yidhaahdo wadamu asaxu waashhar saasaana sax aho macruuf ah luqada carabiga quraab la yidhaahdo wa huwa waxaa la yidhaahdaa maa yuqaaribu miluha wax muggeedii la labadii baabay inaga soo dhaafi weeyaan khawfkaanu soo aragnay iyo rajihii hadda aynu soo aragnay labadoodaba qofka inuu jamciya loo baahan yahay manhajka ahli الsunna waljamacana waxa weeyaan qofku intuu nool yahay inuu labadaba isku wado khaasatan inuu khawfka badiyo hadday geeridu timaadana iyo xilliga qofka naftu ay ka baxaysana inuu rajah aad u badiyo inuu rajada aad u badiyo walidalika ahlu الsunna waljamaca waxay yidhaahdaan alkhawfu wاlrajaau milu janaxay aلطayri shimbirku miyuu duuli karaa garab keliya ku duuli karaa suurtagal maaha qofkuna alraja wاlkhawf waa u baahan yahay muminka ah walidalika aan arkaynaa usluub alqur'aani waxaa ka mid ah mar allaaliya markuu noo sheego cadaabkii haddana jannadii baa lainoo sheegaya ama haddii jannadii la sheego cadaabkiiba haddana laga dambaysiinaya waa inuu qofku daa'iman ahaado bayna alrajaa'i wاlkhawf labada uu u dhaxeeyo mid keliya inuu u cararo ma aha manhaj ahli الsunna waاljamaca ariiqa islaamkana ma aha maxaa yeele qofku hadduu khawf keliya qaado ilaahay buu ka quusanaya naxariistiisii subxaanah wa tacaala laa taqnatuu min raxmat illah hadduu noqdo rajo keliyana maya ilaahay khawfkiisa meesha yaalla walidalika ilaahay fii aayatin waaxida uu ku jamciyey fii suurati haafir maxaa la yidhi haafir اdhanbi waqaabil اtawbi shadiid اlciqaab haafir اdhanbi isagoo ilaahay uu yahay ayaa haddana muxuu yahay alle subxaanah wa tacaala shadiid alciqaab dembigana waa dhaafaya haddana cadaabkiisu aliim weeye haddii aad og tahay inuu ilaahay kuu dhaafayo dembiga subxaana wa tacaala dhankaas keliya haysdhigin ogow dhinaca kale shadiid alciqaab weeyaano haddaad kan ku dhimato inuu ilaahay kuu qabanayo subxaana wa tacaala marka qofka labadiiba inuu mar walba qalbigiisa ay ku taagan yihiin khaasatan markuu sii dhimanayo inuu rajo keliya badiyo ayaa loo baahan yahay oo waxaa jirtay waagii nebiga calayhi salaatu wasalaam laa adri sheekh inuu keeni dooniyo in kale w inoo iman doonaa kitaab اljanaaisna waa noogu iman doonaa xadiidka isagaa nebiga alayh الsalaaة wasalaam baa nin dhallinyaro ah soo booqday sakaraadka ah ku sugan xaaladdii sakaraadka ahayd markaasuu wuxuu ku yidhi ka waran xaaladdaada wuxuu yidhi rasuulka allow ilaahay subxaanaه wa tacaala cadaabkiisana waa ka baqanayaa waana rajaynayaa oo khayr iyo wanaag baan ilaahay agtiisa ka rajaynayaa nebigu wuxuu yidhi alayh الsalatu wasalaam saacaddan oo kale labadani kuma kulmaan qof qalbigii ilaa wuxuu ka baqanayana ilaahay waa ka nabadgeliyaa wuxuu rajaynayana ilaahay waa siiya jala wacala ecla marka imaamu nawowi raxmat ullahi tacaala calayhi markuu labadaa shay inoo sheegay aljamcu kulmintii bayna alkhawfi waalrajaa'i cabsidii iyo rajaha labadaba in la kulmiyo ayuu halkan hadal hordhigayaa intuunan adiladii inoo keenin wuxuu yidhi raxmat ullahi tacaala calayh eclam ogow ana almukhtaara lilcabdi sida habboon ee loo doortay adoonka waxa weeyaan fi xaali sixatihi xaaladda uu caafimaad qabo xaaladda aad caafimaad qabto eed ordayso ee adduunyadii aad dhaqanayso waxaa wanaagsan an yakuuna qofka inuu ahaado khaa'ifan mid baqanaya raajiyan islamarkaana rajaynaya alleh inaadan isdhiganin oo aad naftaada u baqanayso waxa aad samaysay ood leedahay talow haddaan waxaan ku dhinto see noqon doonaa ilaahay subxaanah watacaala cadaabkiisa xaggeen kaga badbaadi doonaa isla markaana aad rajaynayso oo wax un camal saalixaan la imida ilaahay waxaan rajaynayaa inuu wax un iga aqbalo maxaa yeele inamaa yataqabal allahu min almuttaqiin ilaahay wuxuu wax ka aqbalo waa muttaqiinta oo keliya wayakuuna khawfuhu isla markaana qofka intuu nool yahay oo ordaya ee wax dhaqanayo wayakuuna ah, waa inuu ahaado khawfuhu cabsidiisu iyo warajaa'uhu rajadiisuba sawaaun kuwa siman waa inay noqdaan wa fii xaali lmaradi laakiin xaaladda qofka ay geerida ama xanuunkaba uu yimaado waxaa wanaagsan yumaxidu alrajaa'a wuxuu badinayaa mar walba raja annaga markaan soo booqannana waa inaan rajada u dhisno qofkii oo la yiraahdo insha allah nebiga siduu dhihi jira alayh salaatu wasalaam uhuurun laa ba'sa in allah dhib ma leh xanuunkan ku haya waa dembi dhaaf in allah ilahay baa dembigaaga ku dhaafaya xadiidka nebiga waatuha salawaatu اllah wasalaamu aleyh caleenta siday geedka oga hoobato oo kale dembiga looga hoobinaya qofka intuu xanuunsan yahay marka qofka waa in rajahii loo dhisa weyaan wa qawaacid sharcina waxa weeyaan min nusuusi اlkitaabi wاsunati sidaas weyaan qawaacidda nusuusta ee ina tusayso kitaabka alle iyo sunnada nebiga wagayri dalika mutadaahiratun calaa dalik arrinkaana way ku caddahay weeyaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi falaa ya'manu makr allah aaminkama noqdo ilaahay makrigiisa ila alqowm alkhaasiruuna qom khasaaray mooye qom khasaaray mooye qof kaloo aamin ka noqonaya ma leh qofka muminka cadaab buu iska ilaalinayaa caro alluu iska ilaalinayaa mar walba naftiisa waxa ku taagan oo ku soo noqonaya cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala laakiin gaal weligiiba xitaa dhimashaduusan ogolaynba in lagagala hadlo wuxuu ku leeyahay adduunyadu waa dhaqan tahay geeriha noo sheegin u kaadi innaguna beryahan iyagoo kalaa noqon moodaa in qofka geeri uu maqlo waa dhibaysaa laakiin geeridu waa inaan xusuusteeda badinna nebigaabna amray calayh salaatu wasalaam akiruu dikra haadii min ladaat war goormaynu dhimanaynaa dhimashadii way inagu soo socotaa qof walba waa inuu isdiyaariyo shalay markaad yarayd waxaad moodi jirtay qofka markuu yar yahay wuxuu u maleeyaa geeridu inay tahay dadka waaweyn oo keliya qof yarba inuusan dhimanin yuu u malaynayaa laakiin markii aynu weynaanay maxaynu aragnaa dhinacyadeenni garbaheennii baa lala baxayaa kii kula fadhiisanaya kii kula tukanayay kii meelkaala shaqaynaya kii deriskaaga ahaa soomaaliduna waxay ku mahmahdaa ninkii kayrkii loo xiiro maxay ahayd adigana soo qoyso wey adna soo qoyso macnaha waa maxay balaayo intay adiga kaa maqan tahay bay ku maqan tahay malakumowd adiga kuma halmaamin cimrigaagana abadi laguma dhihin laakiin cid kaluu soo jafaya maalintaada adna way kugu soo socotaa kasoo qaad masaajidkanoo buuxa iriddaa qof uu soo istaagay liis buu wataa hebel hebel a ah, soo bax waa qofkii bannaankaa la geeyey xabad baa lagu dhuftay waa maqlaynaa waa soo noqday hebel hebel waa kan soo bax <laughs> mar saddexaad hadduu yimaado maxaa u malaynay <laughs> mar saddexaad hadduu yimaado qof walba wuxuu leeyahay adiga wey kama duwana tan xabadun baa la maqlaynin maahe xabadu wax ka daran baa laisku dhufanaya adduunyadan aad joogtana waa qolkaa laisku soo xareeye wey mar walba qof buu la baxayaa liis buu haystaa ilaahay uu siiyey subxaanahu wa tacaala ay ku qoran tahay ajashi iyo wakhtigii iyo waxoo dhan maalin walba qof buu u yeeranayaa marka intii aad garanaysay iyo in aadan garanayninba dad buu la baxayaa adiga waa lagu yeeri doonaa marka saacaddaada way imanaysaa marka inaad isilaalisid w qofka marka hadduu u maleeyaba geeri inaysan u imanaynin dhegba uusan u dhiginba waa qof halmaansan wey waa dadkaa lala baxayo qof walba mar la dilayo qof iska seexanayo oo cunto iska cunayo oo aan waxba war u haynin oo la warliiska waa ku jirta adigana lagaama saarin bahasha falaa ya'manu aamin kama noqdo makrallahi ilaahay makrigiisa ila alqowmu alkhaasiruuna mooyaane waqaala tacaala alla wuxuu yidhi innahu laa yay'as inahu shaniya laa yay'asu ma quusto yasigu waa quusashadii weeyaan raje ka dhigistii weeyaan min rawxi ilaahi ilaahay naxariistiisa ila alqowmu alkaafiruuna qowm gaala mooye cid kale kama quusata ilaahay naxariistiisa wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi yowma maalin tabyaddu ay caddaan doonto wujuuhun wataswaddu ayna madoobaan doonto wujuuhun wejiyada mu'miniintu waa caddaan doonaanoo waa nuuraysaa wey wejiyada gaaladii iyo qofkii munaafiq ahaana waa madoobaanaya mugdi weeyaan maxaa yeelay bisababi dunuubihim wa macaasihim kuwanna waa ahl aaca ahl aliimaan weeyaano daacada allay ku dadaaleenoo wejigoodu waa nuuraya allahuma ajcalna minhum qaala tacaala marka maalinta inaad ka baqatid wey talo wejigaaga see noqon doonaa waqaala tacaala alla wuxuu yidhi ina rabbaka rabbiga lasariicu lciqaabi ciqaabkiisu waa miduu deg deg badan yahay wainahu haddana alleh lakafuurun waa mid dhaafis badan oo raxiimu naxariista alkhawf wاraja waa la kulmiyey haddana mar kale kulli aayadahaasoo dhan waa bayna alkhawfi wاlraja wqaala tacaala alla wuxuu yidhi ina alabraara lafii naciim kuwa abraarta ah ee ilaahay u dhaga nugul warkiisa qaata wuxuu ka reebaya ka hara lafii naciimin nicmo gudaheeday ahaanayaan waina alfujaara qolooyinkii faajiriinta ahaana lafi jaxiimin bay ahaanayaan jaxiima gudaheeday ahaanayaan marka adigu isweydii xaggeed aadi doontaa qof walba waadi buu u dareeri doonaa waddu ku noqon doonaaye fariiqun fi ljanna wa fariiqun fi saciir weeyaane adigu xaggee u aadi doontaa talow inaad isweydiisid weeyaan bayna alkhawfi waalraja mar walba inaad ahaatid qaala tacaala alla wuxuu yidhi faama man qof allaaliyo qofkii haqulad ay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrka iyo wanaagga qofkay cuslaadaan fa huwa kaa isagaa fii ciishatin nolol buu ahaanayaa raadiyatin mardiya raalli isna uu ka yahay loogana yahay ilaahayna raallu ka noqonayaa isna noloshaasi waa ku qanacsan yahay meel ka wanaagsanna ma sii doonayaba mana jirtaba wa amaa man khafad laakiin qofkii ay fududaato mawaasiinuhu miisaankiisa camalka uu fududaado fa ummuhu meeshuu u laabanayo fa ummuhu hooyadiina waa la dhahaa haawiyatun weeyaan waa naarta haawiye ah oo maxaa hooyo loo yidhi macnuhu waxay yidhaahdaan mufasiriintu markay ka hadlayaan ilmuhu hadday mashaakil iyo dhibaato iyo musiibo ku dhacdo hooyadiisu u carara meeshay u cararayaan ee hoyadkooda ah waa jahannamo weeyaan ciyaadan billah wاlaayaatu fi hada اlmacna aayadaha macnahan oo kale leh kaiiratun waa badan yihiin oo fayajtamicu waxaa kulmaya alkhawfu cabsidii wاlrajaau iyo rajihi fii aayatayni laba aayadood muqtarinatayni xiriirsan aw aayaatin ama aayado badan aw aayatin ama aayad keli ah ayaad arkaysaa qur'aankii waataanu tilmaanay bayna alrajaai wاlkhawf qur'aanka aad bay ugu badan tahay jannadiiyo naartii haddii la yidhaahdo iimaankii iyo kufriga haddii la dhaho iyo wixii la mid ah wa can abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi salى اllahu alayh walih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi low yaclamu اlmu'minu maa cinda allahi min alcuquuba labadiiba waa nalooga warrami doonaa mu'minkii iyo kaafirkii labadiiba oo mu'minkiina ilaahay agtiisa waxaa ahaaday hadduu og yahay ee ciqaab iyo cadaab ah jannaba weligii kuma tashadeen gaalkanna hadduu yahay siday naxariista ilaahay tahay weligii kama qusten naxariista ilaahay jala wacala low yaclamu lmuminu qofka muminka hadduu og yahay maa cinda allahi waxa ilaahay agtii ahaadee oo min alcuquubati ah ciqaab iyo cadaab iyo shiddo iyo dhib waxa yaalla ma tamica muusan rajeeyeen bijannatihi jannadiisa ilaahay muusan rajeeyeen axadun qofna qof ilahay jannadiisa rajayn lahaa ma leh maxaa yeelay annagu janno umbaa noo muuqatay iyo wanaagga lagu sheege haddaanu ognahay jahannamo iyo siday tahay iyo ciqaabkeeda iyo waxa ilaahay gudaheeda uu yeelay iyo wax sahlan maaha walow yaclamu lkaafiru gaalku hadduu og yahay maa cind allah oo min araxmati ah ma qanata muunan quusteen min raxmatihi min jannatihi jannadiisa kama quusteen axadun mid iyaga ka mid ah rawaahu muslimun marka bayna alrajaa'i waalkhawf inaad ahaatid ayaa loo baahan yahay وعn أbي سacيidi الkhdري waxaa laga wariyey radي الlه taعالى cnه أna rasuul الlahi slى الlه عليه وaلي وsلم qaala wuxuu yidhi إida wضcat الجanاaزaةu جanاazada haddii la dhigo oo meeshii la saari lahaa iyo sariirteedii la dhigo weeyaan oo waxtamalaha الnaasu dadku ay xambaaraan aw الrijaalu ama ragga ku xambaaraan calى acnaaqihim qoortooda waa tii hore la saari jiray sariirta ee la xambaari jiray taasaa loola jeedaa fain kaanad markaa janaaso walba ayaa loola jeedaa mumin iyo kaafir waxay ahaataba ayi janaaza oo dhan marka inta la dhammeeyo la hagaajiyo sariirtii la saaro xaggee loo wadaa qabrigii loo sii wado ayi janaaso ay tahayba labadan mid unbay noqonaysaa wax saddexaad ma laha fain kaanat saalixa hadday tahay mid wanaagsan qaalad waxay dhahaysaa qadimuunii qadimuunii war idadejiya idadejiya hay daahinina ee hormariya adduunkan iyo dhibkiisa aan ka xaroodo adduunkan iyo dhibkiisa aan dhaafi idhaafiya maxaa yeelay rawda min riyaad iljannu sugaya oo waa og yahay qofku markay nafta ka sii dhacayso yaa la tusayaaba albaabkiisii jannada iyo meeshuu ku lahaa hadduu kaafir yahayna ciqaab iyo cadaab alla waxa sugaya oo dhan baa la tusinaya isaguna labadiiba way arkayaan labaduba qofkii muminkaana waa arkaya jannadii uu geli lahaa ka kaafirkaana waa arkaya cadaabkuu geli lahaa adimuuni adimuuni marka sidaasuu leeyahay hormariya ee hormariya wain kaanat hayra saalixa mid wanaagsan hayrkeed hadday tahayna qaalad waxay dhahaysaa yaa waylaha shallaytadeediiyo hoogayge ayna tadhabuuna biha xaggeed ila aadaysaan war janaasadan xaggeed la aadaysaan xaggeed u wadaan hoogaygiiyey saasuu leeyahay yasmacu sawtuha codkaana waxaa maqlaya kullu shayin baa maqlaya wax walba wuu maqlayaa codkaa ila alinsaan labdi kalena wuxuu odhanayaa ila athaqalayn jinni iyo insi mooyaane inta kale oo dhan waa maqlayaan xayawaankii baa maqlaya oo xasharaadkii baa maqlaya oo cid walbaa maqlaysa marka walow samicahu hadduu insaanka maqli lahaa marka saciqa waa miir doorsoomi lahaa waa dhiman lahaaba janaazadii aada waday oo ku dhahaysa hooggeyga xaggeed ii wadaa bal suuradayso waa wax aad u dhib badan weeye marka adigu taadu maxay noqon doontaa qadimuuni qadimuuni miya oo wax wanaagsan miya kaa horeeya oo aad shaqaysatay adduunkan intaad ku noolayd ilaahay xaggiisa aad u horumarsatay mise kaagama horayso oo waxaad u baqanaysaa naftaada hadhow in aad shallay iyo ilaahay agtii subxaanah wa tacaala intaadan aadinba aad tiraahdo yaa weylaha ayna tadhabuuna biha hooggeeda xaggeed la aadaysaan rawaahu اlbukhaariyu وcan ibni mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canh qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi aljannatu war hoytii jannada ahayd aqrab waaba kaga dhowdahay ilaa axadikum midkiin min shiraaki nacli kabtiisa indhashigeeda waa kaga dhowdahay wannaaru naartiina milu dalika weeyaan intaa mid la mid a ah weeyaan naartiina oo macnuu waa maxay jannaduna waa kuu dhowdahay naartuna waa kuu dhowdahay kaad qaadan lahayd adaa lagaa rabaa ma laga yaabaa qofka inuu simbirraxdo oo naar ku dhaco haa ma laga yaabaa qofka inuu janno xaggeeda aada haa laakiin adigu u diyaargarow hana dhihin janno keliyaan gelayaaye naar anigu geli maayo maya oo iimaankaaga hadhihin waa tala saartay maxaa yeelay ina axadakum layacmalu bicamali ahli اljannati xata ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnar fayadkhulha waataanu soo arnay xadiidkii cabdullahi bni mascuud qofkiina waxaa laga yaabaa inuu camalkii jannada lagu geli lahaa sameeyo ilaa isaga iyo jannadaba aynan isu jirsanin taaka mooye diraac dhudhun mooyaane laakiin fayasbiqu calayhi اlkitaab lowxulmaxfuudka wixii loogu qoray baa ka hormaraya fayacmalu bicamali ahli الnaar marka camalkii ahlu naarkuu samaynayaa naarta sidaasuu ku gelaya ciyaada biاllah aakhirka dambe iyay ka xumaanaysaa inama alacmaalu bilkhawaatiimna wey qofku wuxuu ku dhintaa ilahay ku soo saaraya rawaahu اlbukhaariyu baa warinaya baabu fadli اlbukaa'i min khashyaة اllahi tacaala wa shawqan ilayhi baabu wuxuu u baab yahay fadlu اlbukaa'i oohinta fadliga ay leedahay loo ooyo min khashyat اllaah ilaahay cabsidiisa wa shawqan iyo yani jacayl loo qabo ilayhi ilaahay xaggii subxaanah wa tacaala jacayl ilaahay xaggii loo qabo in loo ooyo ama cabsi ilaahay laga cabsanaya xaggiisa subxaanah wa tacaala qofku inuu la ooyo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wayakhiruuna liladqaani yabkuun wayaziiduhum khushuuca wayakhiruuna way hoobanayaan liladqaani madaxi weeyaan daqniga waxaa la yidhahdaa garka macnaha laakiin waxaa loola jeedaa sujuud weeyaan madaxii bay dhulka dhigayaan yabkuuna markay saa samaynayaanna waa iyagoo oynaya wayaziiduhum waxayna u kordhinaysaa arintaas khushuucan cabsi ilaahi subxaanah wa tacaala qaala tacaala alla wuxuu yidhi afa min hada alxadiii tacjabuun watadxakuuna walaa tabkuun afa min hada alxadiii qur'aankan oo kan ah suuraddu waa maki weeyaan waa suurat najm awaa'il qur'aankii soo degay bay ka mid ahayd ilaahay baa wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala afa min hada alxadiii war qur'aankan oo kan ah miya tacjabuuna la oo watadxakuuna waa qoslaysaan miya wala tabkuuna ma oynaysaan miya meesha marka waxaa laga qaadanaya in la ooyo ilaahay dartii loo ooyo fadliga ay leedahay aayado aad u badan baa ku soo arooray laakiin intaasuu sheekhu kaga gaabsaday raxmat ullahi tacaala calayh wa can abi mascuudin waxaa laga wariyey abi mascuud ma meesha waa ibnu mascuud sida sax ah laakiin kitaabku abi mascuud buu ii qoraya abi mascuud waa cuqba bni camr alansaari albadri wey saxaabigii la ohan jiray laakiin xadiidku sida saxa waa cabdulahi bn mascuud weeyaan an ibnu mascuudi weeye marka meeshaa ibnu kuu qoray adiga saasa saxa maaha ibnu weeyaan meesha waa khaa xadiidka waxaa macruufka oo cabdulahi bn mascuud bukhaariyo muslimba way warinayaan an ibnu mascuudin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala lii annabiyu sal اllahu alayh waalih wasalam nebiga alle wuxuu igu yidhi iqra' calaya alqur'an cabdulaahiyow iqra calaya aniga igu dul akhri alqur'aana qur'aanka igu dul akhri nebigaa dhahaya salawaat ullahi wasalaamu calayh qur'aanka igu dul akhri cabdulaahiyow cabdullahi bnu mascuud wey qultu waxaan idhi yaa rasuul allah aqra'u calayka rasuulka alluma adaan kugu dul akhrinaya wa calayka unzil adigoo adiga lagugu soo dejiyey jibriil baaba kugu dul akhriyey jibriil baaba ilahay xaggii kaala soo degay adigaaba qur'aanka lagugu soo dejiyey adaana soo gaarsiiye maadaan haddana kugu dul ahriya qaala nebiga wuxuu yidhi innii uxibu anigu waa jeclahay an asmacahu inaan dhegaysto qur'aankii min hayri macnaha in aan ku khushuuco aan dhegaysto cidaan aniga ahayn aan ka dhegaysto faqara'tu calayhi marka dabada wuxuu u qabtay oo bilaabay suurat nisa yaa ayuha nnaas halkaasuu ka soo bilaabay xataa ji'tu ilaa aan ka imid hadihi اlآaية oo aayade fakayfa ida ji'na min kuli ummati bishahiidi waji'na bika calى haؤulaaءi shahiida afartan aayadood wey fakayfa bal siday tahay xaaladoodu id wakti ji'na aanu ola nimaanno min kulli ummatin ida ji'na haddaanu ola nimaanno min kulli ummatin ummad kasta haddaanu ola nimaanno bishahiidin markhaati cad oo waji'naa bika adigana aanu ku keenno calىa haaulaai kuwan iyaga ah adigoo shahiidan markhaati ku ah ummad walbana markhaati baa loo keenayaa kuwan ummaddanna adaa ku markhaati furaya bal xaaladda say noqon doontaa waa maalinta qiyaamaha cabdulaahi wuxuu yidhi aayaddaa markaan marayo qaala nebiga wuxuu igu yidhi xasbuka alaan xasbuka ay kaafigaaga weeyaan intaa waa igu filan tahay alaana hadda intaa waa igu filan tahay faltafattu markaan intaa dhammeeyey afartanka aayadood oo keliya faltafattu waxaan eegay ilayhi nebiga xaggiisa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qur-aankii lagu akhrinayey siduu nebiga u dooriyey fiiri siduu nebiga ola falgalay fiiri nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sameeyey dhowr faltafattu ilayhi nebigaan fiiriyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh faidaa caynaahu mise labadiisa indhoodba tadrifaani waa qulqulayaan ay tadmacaani weyaan waa ilmaynayaan ilintii ka soo baxday ishiisiibaa garka ka da'aysa nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh muttafaqun calayh wa can anasin waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi khaطba rasuulu اllahi salى اllah alيه wasalam khudbatan rasuulka alle ayaa khudbeeyey khudbo maa samictu milaha qaa iyadoo kale aanan weligay maqlin khudbad ayuu nebiga khudbeeyey iyadoo kale weligayba aanan maqlinba macnuhu waa maxay khudba aad iyo aad u xeel dheer bay ahayd oo taabanaysay quluubta saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin faqaala markaasuu nebiga wuxuu yidhi khudbadiisii ku soo daray low taclamuuna maa aclam haddaad ogtihiin waxaan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar waxaan ogahay oo naar ah oo ciqaab ah oo cid ka baxsan karaysa aynan jirin cid ka baxsan kartaa yaa macshar اljini wاlinsi in istaطactum maxayd aayadii an tanfuduu he fanfuduu laa tanfuduuna ila bsulطaan maanta baxa carara orto bal carar wayhe adduunyada qofku inuu cararo oo ciqaabka ka cararo waa dhici karta xabsiyada waa laga boodaa derbigaa la jabsadaa soo ma dowladdii baaba isbedelaysaa khalaas wixii xabsiga ku jiro dhan albaabada loo furaya cafis baa imanaya waa la sii daynaya laakiin maanta buu ilaahay leeyahay subxaana wa tacaala bal baxsada waa kaasi faanfuduu laa tanfuduuna ila bisulطaan camal saalixa qofka inuu wato mooyaane wax kaluu ku badbaadaya maleh marka low taclamuuna haddaad ogtihiin maa aclamu waxaan ogahay la daxiktum waad qosli lahaydeen qaliilan wax yar wala bakaytum waad ooyi lahaydeen kaiiran in badanna qaala faqaطa asxaabu rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam way dabooleen asxaabtii nebiga wujuuhahum wejiyadooda walahum khaniinun iyagoo leh cod weeyaan oohintii baroortii muttafaqu calayhi wasabaqa bayaanuhu fi baabi اlkhawf xadiidkan wuxuu noogu soo hormaray bayaankhawfkii markii laga waramayey wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh ali ali wasalam wuxuu yidhi laa yaliju nnaara naarta ilaahay geli maayo waa bishaara marka naarta ilaahay qof baanan geli doonin laa yaliju naar ay laa yadkhulu naara rajulun qof naarta ilaahay geli maayo waa kuma qofka ah waa rajulun qof weeyaan bakaa ooyey min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa la ooye jala wacala qof heerkaa gaaray iimaankiisu naarta geli maayo in sha allah laa yaliju geli maayo annaara naarta geli maayo rajulun nin qof ama qof geli maayo rajulta la leeyahay waa qof unbaa loola jeedaa bakaa ooyey min khashyat illaah ilaahay cabsidiisa la ooyey suurtagal ma tahay inuu galo suurtagal inay tahay in kale tilmaanta nebiga uu soo qaatay dhowr calayhi salaatu wasalaam oo waa sidee xataa yacuuda laban geli maaya naarta xataa yacuuda jeer ay u laabtaan ama ilaa ay oga laabtaan allabanu caanihi fi darci candhada oga laabtaan neefkan haddaan caanihii ka soo liso geel iyo lo iyo ari wuxuu ahaadaba haddaad caanihii ka soo listo oo aad weel ku soo shubto caanahan meeshoodii ku celi haddii lagu dhaho ka war ibti ay ka soo baxeen ku celi haddii la yidhaahdo ka war suurtagal maha macne macnuhu waa maxay qof ilaahay dartii u ooyey naarba geli maayaba wey macneheedu hmm. maxay ahayd xataa yelija aljamalu fii sami alkhiyaa miaalku muxuu ahaa neef geela in la geliya irbad daloolkeeda suurtagal maaha adaa ma gelaynin neef geelasay ku gelisaa suurtagal maaha macnuhu waa maxay waxaa macquul ma aha weyaan tanina waa sidii oo kale weeyaan tii unbay la mid tahay oo waxaa loola jeedaa naarta geli maayo qof ilaahay dartii uu ooyey subxaana wa tacaala cabsidiisii xataa yacuuda alaban ilaa caanuhu u laabtaan fi daraci candhada u laabtaan walaa yajtamicu ma kulmaan gubaarun fii sabiili اllah boor wadada ilaahay ah fii sabiili اllah waddada ilaahay qof waardiyeynaya oo u taagan oo u sacyinaya boorkii haleelay iyo wa dukhaanu jahannama ma kulmayaan iyaguna iia ahanama dukhaanu jahanama kaasaa loola jeedaa qiiqa jahanama iyana rawaahu tirmidiy baa wariyey waqaala wuxuu yidhi xadiiثun xasanu صaxiix wa canhu waxaa laga wariyey abu hurayra radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih wasalam rasuulka alla wuxuu yidhi sabcatun toddobo yudiluhum allahu ilaahay baa haraynaya yowma maalin laa dila har uunan jirin ilaa diluhu ilaahay harkiisa mooye oo harka ilaahay waxaa loola jeedaa sidai riwaayaddii fii musnad imaam axmed ku soo aroortay dili carshi yowma laa dila ila dila carshihi weeyaan riwaayadda kalea fasirtay imaamun caadil toddobada qof ee marka ilaahay carshigiisa harsanaysa hoos harsanaysa maalinta meel la harsada aynan jirin waxaan soo tilmaannay soomaha qoraxda in la soo dhoweyn doono qadra miil la keeni doono oo dhididka qofkii ka baxay uu toddobaatan dhundhun dhulka intuu galo kor u soo bixi doono weliba oo qofba meel u gaari doono ha qolaan iyaga waxaasoo dhanba warba u hayninba oo carshiga iska harsanaysa ilaahay subxaana wa tacaala martidiisii ah ilaahay uu karaamaynayaa toddoba ka mida ah halkan la inoogu sheegi doonaa marka oo maxay kale yihiin imaamun caadil hogaamiye weeyaan haddana caadil ah cadaaladda ku dadaala nebigu muxuu oranaya ittaqu اllaha wacdiluu fii awlaadikum ilaahay ka cabsada oo u cadaalad fala awlaadiinna cadaaladdu marka waa muhim weeyaan imaamun caadil washaabun ka labaad waa dhallinyaro nasha'a ku barbaaray fii cibaadati illaahi tacaala ilaahay cibaadadiisa ku barbaaray oo macnaha yaraantiisii buu ku hana qaaday daacada ilaahay subxaana wa tacaala waa ku weynaaday qofkaana aad buu ilaahay subxaana wa tacaala u abaalmarinaya maxaa yeele dhallinyaronimadu waa xilliga qofka uu dhacdhaco oo meelaha u aado oo macaasidii sameeyo oo xumaantii aado xilliga hadduu qofku iska adkaado naftiisii ka adkaado ilaahay wuxuu ku karaamaynaya subxaana wa tacaala carshigiisa inuu harsado qofka saddexaadna warajulun waa qof qalbuhu qalbigiisu u yahay mucallaqun mid lagu guntay ka soo laalaada bilmasaajid mucallaqa waxaa la yihahdaa wixii soo laalaada oo qofka dumarka ah aan la qabin lana furin ilaahay muxuu yidhi fatadaruuha kalmucallaqa marka wrajul waa qof weeyaan qalbuhu qalbigiisu uu yahay mucalaqun mid kasoo soo laalaada bilmasaajid masaajidadii umm macnuhu waa maxay culimmadu hadallo kala duwan bay ku sheegeen oo tafsiirka ugu fiican waxa weeyaan salaada mar walbaba jamaacada wuxuu ku ilaalinaya masaajidkii oo hadduu jamaacadan masaajidkan ku tukado wuxuu leeyahay ta soo socota xaggeen talow ku tukada hawshiisii adduunkana waa haystaa laakiin walwalka haysta waxa weeyaan jamaacada masaajidkeen ku tukada oo mar walba masaajid buu ku tukanayaa uu imanayaa salaadiisii jamaacaduu ilaashanayaa qofka isagaana ilaah agtii taasaa lagu abaalmariyaa taafaraad waxa weeye warajulaani laba qof laba dumar ama laba rag ama waxay doonaanba ha ahaadeene warajulaani laba qof weeye taxaabaa fillaah ilaahay isu jeclaaday xaggiisa ijtamaca way kulmaan adduunka intay joogaan ilahay kalgacaylkiisa calayhi dushiisa ayay ku kulmaan watafaraqa hadday kala tagaanna way ku kala tagaan calayhi fii maxabat illah ilaahay kalgacaylkii ay isu qabaan ilahay dartii bay ku kala tagaan oo waxaa loola jeedaa hadday nool yihiinna adduunka waa jacayl hadday kala tagaanoo midkood uu dhinto ka kalena oy sidaa ku kala tagaan iyana waa jacayl weeyaan ma halmaamayo koodii dambeeye ka kale waa u ducaynayaa waa xusuusnaanaya abidar baa wuxuu ohan jiray liis dheer baan leeyahay halkan oo dhowr boqoloo qof ah oo aan salaad walba oo salaatuleylka markuu soo kaco xilligaa uu ducayn jiray walaalihii weyaan wayna dhinteen mar hore macnaa waa walaalihii islaamka wey watafaraqa calayh warajulun ka shanaad waxa weeye qof dacadhu ay u yeeratay imra'atun haweenay daatu mansibin mansab u saaxiib ah wjamaalin quruxna u saaxiib ah faqaala wuxuu yidhi inii akhaafu allah ilaahay baan ka baqanayaa wa rajulun waa nin rag ahoo dacadhu ay u yeeratay xumaan ay ugu yeeratay iyo zino imra'atun haweenay haweenayda waxa lagu raadiyo laba qayb weeyaan inay reer iyo qoys sharaf iyo qiimi badan ay ka dhalatay oo la leeyahay waa gabadhii hebel uu dhalay ama ree hebel ahayd ama wixii lagu raadiyaa inay xoolo leedahay haddaynan qabiil weyn xitaa ka dhalanin oo ay xoolo leedahay raggu waa isku dilaya labadiiba hadday isku darsatayna bal ka war quruxna ay ku sii darsatay ka war macnuhu waa maxay waa raggu raadinayeen sowma haa iyadii baaba soo raadsataye ka waran marka hadday soo raadsatay isagii baa marka ilaahay xaggii u cararay oo ilaahay xusuustay xilligaa isaga oo yidhi innii akhaafu allah cagsiguna waa la mid wey qofkii dumarka ahaa hadday sidaasoo kale ku dhacdo laakiin xadiidka sababta uu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam dumarka culimmadu waxay yidhaahdaan inta badan xumaanta inay raadiyaan raggaa lagu yaqaana dumarku laakiin iyagaa u rumeeya ama u beeniya marka laga warramayo xoogga iyo wixii la mid ah iyo dhaca iyo raggaa la soo hormariyey wsaariqu wsaariqatu baa la yidhi zinada marka laga warramayana waxaa la yidhi azaniyatu Hmm. wazani iyagaa lasoo hormariyey iyaga arrintan u dhaga nugul ogolaanshahana iyagaa iska leh waxaasoo idilba marka qofkii la raadinayayba hadduu isaga wax soo raadsaday oo hawl dhammaatay wey macnaheedu marka hadduu qofkii la raadsaday ilaahay xaggii u cararo oo yidhahda innii akhaafu allah ilaahay waa abaal marinaya jala wacala warajulun ka lixaad waa qof weeye rag iyo dumar wuxuu ahaadaba tasadaqa waa sadaqaystay bisadaqatin buu sadaqaystay faahfaaha waa qariyey sadaqadii aad buu u qariyey xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisu maa tunfiqu yamiinuhu waxay midigtiisa bixinayso ma dhici kartaa labadiisii gacmood inuu kala qariyo maya suurtagal maaha laakiin waxa loola jeedaa bay yidhaahdeen culimmadu wa karat alinfaaq waxbixintiisa ayaa badan oo siduu wax u bixinayo u bixinayo u bixinayo isagii baan warba isu hayninba taasaa loola jeedaa wa rajulun ka toddobaad waa qof waa kan maxalushaahidka xadiidka naga khuseeya intan weeyaan sababta loo soo qaatay wa rajulun waa qof rag iyo dumar wuxuu ahaadaba qof yar iyo qof weyn dakara allaha ilaahay xusay khaaliyan meel cidla ah macnaha waa maxay meel cidla ah waxaa loo leeyahay markuu dadka la joogo waxaa dhici karta inuu istus yahay sooma ha waxaa dhici karaysa inuu iska keeno ilinta oo baroorto oo laakiin aysan dhabba ka ahaynba qalbiba ka jirinba laakiin meel cidla isagoo jooga cidda daawanaysa waa ayo allah wey subxaanah wa tacaala xilligaa qofka munaafiqa oohin iskama keeni kara iska keenkeen ah oohin la iska doondooni karaa ma jirto xilligaata ka timaada waa mid dhab ah macni midda ka imanaysa xilligan keligii u yahay waa mid dhab ah marka warajulu waa qof weeye dakara allaha ilaahay xusuustay cadamadiisa iyo weynankiisa ilaahay awooddiisa xusuustay oo khaaliyan isagoo keligii ah oo fafaadad markaa ay qulqushay caynaahu labadiisa indhood ilin la ooyey muttafaqun calayh wa can cabdillaahi bni shikhiir waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi cabdillahi bni shikhiir waa saxaabi marka wuxuu ka warramayaa inuu la kulmay nebiga calayhi salaatu oo tukanaya nebigu salawaatu اllah wasalaamu alayh haddana uu raad ku reebay qiraa'adiisii qur'aanka ahayd ama ilaahay xusuusashadiisiiba subxaanah wa tacaala iyo siduu nebiga calayh salatu salaam oola falgalay tiibuu nooga warramaya ataytu waa imid rasuul allahi baan u imid sala allahu alayh waalih wasalam wa huwa yusalii isagoo nebigu uu tukanayo walajawfuhu xabadkiisana laabtiisa weeyaan ataytu waan imid rasuul اllahi salى اllah alay wasalam wahuwa yusalii isagoo tukanaya walajawfuhu laabtiisuna ay leedahay asiirun cod uu ka baxayo asiirkii ka asiir اlmirjali mirjalka asiirkiisii ama dhawaaqiisii oo kale macnuhu waa maxay min albukaa'i oohinta oo nebigu calayh الsalaatu wasalaam waa oynayey codka oohinta maxaynu dhahnaa innaga markuu qofku ooyayo ya hinraagga waxooga waa ka duwan yahay hmm. hiqiiqdaas iyo waxay ahaataba cod weeyaan nebigu calayhi salaatu wasalaam uu oynayo salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mirjalkana waa raxligaa la yiraahdaa hmm. macnaha nebigu calayhi salaatu wasalaam ayuu ku maalayaa oo hinta uu oynayey sidaasoo kale inay ahayd oo xabadkiisii baaba cod ka imanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xadiiث صaxiix wey rawaahu abu dawuud wالtirmidiyu fi الshama'il biisnaadi صaxiixi وcan anasi radi اllahu tacalى canhu qaala wuxuu yidhi anas qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh walih waslm wuxuu yidhi liubay bna kacb radi allahu canh ubay bna kacb wuxuu ka mid ahaa asxaabtii xifdisay qur'aanka kariimka ah fi xayaati الnabiyi salى اllahu alيh ali waslm ee xadiiث anas bnu malik wuxuu ka mid ahaa afartii nin ee reer ansaareed ee qur'aanka xifdiyey wuxuu ka mid ahaa afar iyo labaatankii qof ee waxyiga qori jiray qur'aanka nebigu alayh sala slam afar iyo labaatan rag lagu sheegay oo qora qur'aanka ayuu lahaa salawaatu wasalaamu calayh raggaasuu ka mid ahaa ubay bna kacab marka wuxuu ahaa ninkuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qur'aanka markuu ka warramayey aqra'ukum ubay ubayaa idinkugu wanaagsan xagga qur'aanka marka la yidhaahdo ragga idinkugu horeeya ka mid ah marka ubayo fadli aad u badan buu leeyahay qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waalih waslm rasuulka alla wuxuu yidhi liubay bna kacabin ubay bna kacab wuxuu ku yidhi radi اllahu canhu ina allaha caza wajala amaranii an aqra calayk ubayow kaalay waa loo yeeray abilmundir baa la dhihi jiray naanaystiisa haddii loo yeeray waxaa lagu yidhi ina allaha alle amaranii caza wajalla amaranii waa i amray yuu amraya ilaahay nebiga salawaatu اllah wasalaamu calayh maxaa lagu amray an aqra'a calayka inaan dushaada ku akhriyo suurat الnaba lafdigii kale saasuu odhanaya lam yakun aladiina kafaruu min ahli اlkitaab suuraddaa inaan kugu akhriyo ubay bna kacab waa yaabay min bayni الصaxaaba ma anigaa ilaahay amar kugu siiyey inaad dushayda ku akhriso qaala wuxuu yidhi wasammaanii oo ilaahay miya isoo magacaabay aniga subxaanah wa tacaala oo ku yidhi nebi moxamedow bax ubaya bna kacab ninka la yidhaahdo dushiisa ku akhri suuradda ma ilaahay baa ku yidhi oo ma ilaahay baa i magacaabay aniga qaala nebiga wuxuu yidhi nacam haa fabakaa ubay ubaye waa ooyey radia allahu tacaala canhu ardaa waa ooyey wuxuu la ooynayana waa farxad weeyaan wuxuu la ooynaya waa khawf min allahi jala wacala maxaad la oysay markii lagu yirina wuxuu yidhi qul bifadl اllahi wbiraxmatih fbidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun mutafaq calayh qowluhu fajacala ubayu yabkii wafii riwaayatina waxay ahayd fajacala ubayi markuu nebigu yidhi haa allahu samaanii saasay ahayd riwaayadda kale ma ilaahay baa aniga i magacaabay qaala nacam haa ilaahay baa ku magacaabay fajacala ubaya ubaya wuxuu gudo gelay yabkii inuu oynayo wa canhu waxaa laga warinaya anas bnu maliki radi allahu tacala canhu arda qaala wuxuu yidhi qaala abu bakr licumar abu bakr baa wuxuu ku yidhi cumar radi allahu canhuma goorma bacda wafaati rasuuli اllahi salى اllahu alayh wali wasalam maalmo kadib markuu nebigu dhintay salawaatu اllah wasalaamu calayh yaa madaxa marka abu bakr asidiiq mas-uul weeyaan wuxuu nebiga qaban jiray oo dhan waa inuu qabto meeluhu nebigu booqan jiray wuxuu nebigu samayn jiray kulli waa inuu soo sameeya isaguna ina mas-uul weeyaane wuxuu ku yidhi cumar inaliq bina na kaxee cumarow na mari ilaa ummi aymana na aadi xaggeeda waa zayd eh, usama bna zayd hooyadii weeyaan inaliq bina na kaxee ilaa ummi ayman gabadhii la oran jiray xaggeeda nagee radi allahu tacaala canha xadiidku waa noo soo hormaray nazuuruha aanu soo booqanno kama kana siduu u ahaa rasuululahi sal اllah alي waslm yazuuruha mid soo booqda falama intahayaa markay u yimaadeen ilayha xaggeeda bakat waa oyse maxaa yeelay socodku socod buu xusuusiyey oo ah nebiga calayhi salaatu wasalaam abubakar iyo cumar oo wada socdaa soo booqan jiray maanta nebiga lama socdo salawaatu wasalaamu calayh abubakar iyo cumar oo keliya soo booqday marka waa labadoodii oo keliya way oysay marka faqaala lahaa ayman iyagoo la hadlayo sabarsiinayo waxay ku dhaheen maa yubkiiki maxaa kaa oohisiinaya umma aymanay amaa taclamiina sow ma ogid maa cinda allaahi waxaa ilaahay agtii ahaaday tacaala sare ahaaye khayrun inuu u wanaag badan yahay lirasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalam walakinii markaase waxay tihi qaalad waxay tidhi maa abkii u ooyi maayo arrintaa iyada ah ila an akuuna aclam inaan ahay mid og mooye u ooyi maayo arrintaa laakiin waxaan ahay mid ogsoon arrintaa ka warhaysa oo ah ana maa cinda allah waxa ahaaday ilaahay agti khayrun inuu u wanaag badan yahay lirasuuli اllahi salى اllahu alيh wasalam walakinii abki laakiinse anigu hal shay baa iga ohisiinaya oohintan hal shay baa iigu wacan oo waa maxay waxa ugu wacan waxay tidhi oohinta waxa iigu wacan ana alwaxya qad inqaطaca min الsama ana alwaxya waxyigii qad inqaaca waa go'ay min asamaa'i xaggii samadu ka go'ay oo dib dambe wax inoogu soo degi doono oo wax la inoogu sheegi doono ma jirto wax dambe oo laynagu sixi doono ma jirto axkaam dambe ma jirto sidaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lanooga tegay bay ahaanaysaa wax dambe marka shayguna hadduu taam noqdo waxaa bilowda nuqsaantiisa inuu weelkaa bardhin maa jirta sideedaba marka taasay la ooyeysaa marka umucayman radiallahu tacaala canha arrintii bay garwaaqsadeen iyaguna sida ay sheegaysay inay tahay marka fahayajathumaa cala albukaa macnaha way gudo galeen wey iyaguna waa isu celceliyeen wey ohintiibay isu jiibiyeen weeye cala albukaa fajacalaa way gudo galeen yabkiyaani macaha iyagoo oynaya maceeda saddexdoodiibaa marka ohintii isu dhaadhaafsaday rawaahu muslimuun waqad sabaqa xadiidkanna wuu noogu soo hormaray baabu fii ziyaarati ahli اlkhayr in lasoo booqdo dadka ahlulkhayrka umu ayman bay markaa xadiidku ku socday wa can ibni cumara waxaa laga wariyey radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu yidhi lama اshtada birasuuli اllahi salى اllahu alayh waalih wasalama wajaca lama اshtada markuu ku daraaday rasuululahi sal اlahu alay waslm rasuulka all xaggiisa wajacahu xanuunkiisii oo xanuunku u dhiman doono nebiga alayh salaau wasalaam qiila lahu nebiga waxaa lagu yidhi fi salaati salaadii faqaala nebiga wuxuu yidhi macnaha salaaddii baa wakhtigeedii jooga maxaan yeelnaa rasuulka all isagaa tujinaya hala sugo faqiila lahu markaa waxaa lagu yidhi fi salaa faqaala nebigu wuxuu yidhi muruu abaa bakrin falyusalii bاnnaas abubakar fara dadka ha tujiye waa ka cilayahay nebigu calayhi salaatu salaam ka horraysay intaa horteed dhowr mar uu nebigu isku dayay inuu kaco salawaatu ullahi wasalaamu caleyh mar walba waa u suurtageli weysay nebiga calayhi salaatu inuu kaco marka wuxuu yidhi abubakar fara oo dadka ha tujiyo faqaalad caaisha oo ka warramaysa abubakar xaaladiisa yaa waxay tidhi radia allahu tacaala canha ina bakar rasuulka allow abubakar rajulun raqiiqun waa nin qalbi jilicsan ida qara'a alqur'aana caadadiisuna ida qara'a alqur'aana hadduu qur'aanka akhrinayo halabahu lbukaa oohin baaba ka qaalib noqotaba abubakar waa qalbi jilicsan yahay oo markuu qur'aanka akhrinayo qalbigiisuu taabtaa waaba iska oynaya hadduu ooyana waxba laga maqli maayo faqaala nebiga wuxuu yidhi muruuhu falyusalli amra isaga dadka ha tujiyo wa fii riwaayatin can caaisha waxaa ku soo aroori radi allahu tacaala canha qaalad waxay tihi qultu waxaan ku idhi rasuulka markuu yidhi abubakar fara dadka ha tujiyo waxaan ku idhi ina abaa bakar ida qadima maqaamak abubakar hadduu booskaaga tago lam yusmic innaasa dadka maqli maayaan ama maqashiin maayo qur'aankii min albukaa'i min ajli اlbukaa oohin darteeda mooyaane muttafaqu calayh وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف waxaa laga wariyey أن cabدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أتya بطعاam cabduraxmaan ibni cawf oo min alcashar almubashiriina biljanna ka mid ahaa min asaabiqiina alawaliina ka mid ahaa min almuhaajiriina ka mid ahaa ayaa maalin maalmaha ka mida wiilkiisi ibraahim baa warinaya xadiidkan maalin maalmaha ka mid ah ayaa utiya biacaamin cabdiraxmaanna sidaad og tihiin nin ilaahay xoolo siiyey buu ahaa xoolaa ilaahay siiyey waana sadaqo badnaa weliba maalin maalmaha ka mid ah ayaa utiya biacaamin raashin loo keenay wa kaana saa'iman waa soomanaa maalin bishii ramadaan ma ahayne soon sunnu ahaa raashin baa loo keenay faqaala wuxuu yidhi cabdiraxmaan ibni cawf baa dhahaya qutila muscab bna cumayr waayo waayuu soo xasuustay dagaalkii uxud buu soo xasuustay qutila waa la dilay muscab bna cumayr baa la dilay radia allahu tacaala canhu wa huwa khayru mini waa iga khayr badnaa waa siduu isagoo u arko whuwa khayru minii falam yuujad hadduu dhintay ninkaa iga khayr ka badan falam yuujad lahu adduunyadii uu lahaa oo dhan waxaa looga waayey maa yukfanu fiihi wax lagu kafiyo isaga kafanba waa loo waayeyba ilaa burdatun yar iyo qayd mooyaane in guطiya biha ra'sa haddii kor loo qaado oo madaxa loogu daboolo badad rijlaahu laguii hoosaa muuqanaya wain guطiya biha haddii lagu daboolo rijlaah labadiisa lugoodna badad rasuhu madaxiisii baa muuqanaya xaggii kore waa maro yar waa hal qayd weeyaan haddii kor loo qaadana xaggii hoose waa muuqanaysaa haddii hoos loo dhigana intii koraa muuqanaysa bal ninkaa dhowra buu leeyahay waa iga khayr badnaa adduunyadiisiina waxba waa looga waaye maradaa uu qabay keliya kafanoo dhanba looga helayba aw qaala ama markaasuu wuxuu yidhi aw qaala wuxuu yidhi ucطina min addunya ma ucطina anigana adduunyadii waxa la isiiyey waxa la isiiyeed arkaysaane hanti ah waqad khashiinaa waxaan ka cabsanaynaa an takuuna waxaan ka cabsanayaa weeye macnaheeda an takuuna inay tahay adduunyadan la isiiyey xasanaatunaa wanaagaygii aan lahaa salaadaydii soomkaygii jihaadkaygii sadaqaadkaygii cibaadaadkaygii طaacaadkaygii cujilad lana in adduunka la iigu soo dedejiye maxaanu soo aragnay darsigii hore in kaafirka wax allaala wuxuu wanaag leeyaho dhan adduunka loogu soo dedejinayo khayr allaaliya khayrkuu sameeyo ilaahay agtii subxaana wa tacaala wax loogu dibdhegaaba inuusan jirin ee adduun lagu siinayo anigana waxaan ka baqanayaa buu leeyahay cabdiraxmaan wanaaggii aan samaynayey oo dhanba in adduunka la iigu soo dedejiyey an takuuna inay tahay tan aan haystiyo nicmadan iyo xoolahan xasanaatuna xasanaadkaygii oo cujilad naloo soo dedejiyey lanaa annaga uma jacala dabadeed wuu gudogelay yabkii inuu ooynayo xataa taraka acaam qof sidaa u ooyey miya raashinba u dhadhamayaaba ilaa uu raashinkiiba ka dhaqaaqayba rawaahu lbukhaariy wa can abi umaamata waxaa laga wariyey magaciisuna wuxuu ahaa sudiy bni cajlaan albaahili radi allahu tacaala canhu can الnabiyi salى اllahu alayh walih waslama qaala nebigu wuxuu yidhi laysa shayءu axabu ilى اllah min qaطratayni waaharayn laysa shayun ma jiro shay axabu ila allahi ilaahay agtiisa looga kalgacayl badan yahay ma jiro shay agtii ilaahay subxaana wa tacaala looga kalgacayl badan yahay min khatratayni laba dhibcood wa aharatayni iyo laba raad laba dhibcood oo soo daata oo ilahay agtii looga kalgacayl badan yahay ma jirto laba raadoo ilaahay agtii looga kalgacayl badan yahayna ma jirto maxay kale yihiin qatratu dumuucin waa dhibic ilinti ti soo da'da weeyaan isha ka timaada ee qofka ka soo da'da taasoo waxay ku imanaysa ay tahay min khashyat اllahi jala wacala ilaahay cabsidiisa subxaanaه wa tacaala wa qatratu damin dhibicda kalena waa dhiig dhibicdii weeyaan loo daadiyo tuhraqu loo daadinayo fii sabiili اllah ilahay waddadiisa loo daadinayo waa bayna alkafiri wاlmuslim markay tahay laakiin bayna almuslimi wاlmuslim ma aha shaqana kuma laha taa iyada mana soo gelayso fii sabiili lahna laguma magacaabi karo fi wey kaa isaga waqadratu damin dhiig la daatay weyaan dhibic dhiig a daadatay weyaan taasoo tuhraqu loo daadinayo fii sabiili اllah marka labadaa dhibcood ilaahay waa jecel yahay ilin khashya ilaahay dartii ku timid iyo dhiig dhibicahoo daatay oo ilaahay dartii loo daadiyey isaguna labadu waa fii sabiili اllah wey labaduba waa khashya min allahi jala wacala labadu waa ariiq ila اllahi jala wacala ama alaharaani labada raad waa kuwane fiiri hadda faaharun waa raad fii sabiili اllahi wadada alle lagu baxo qofka uu aado waaharunna raadka labaadna waa fii fariidatin min faraa'id اllahi caza wajal gudasho qofka uu gudanaya waajib ka mida waajibaadyada ilaahay salaada u soo socoto weeyaan raadkaa ilahay waa jecel yahay subxaanah wa tacaala gurigaaga aad ka imanaysa eed masaajid imanayso raadkaasi ilaahay waa jecel yahay jala wacala rawaahu tirmidiyu baa wariyey maxalu shaahidkana waa qatratu dumuucin min khashyat اllahi jala wacala rawaahu tirmidiy ayaa wariyey waqaala wuxuu yihi xadiiثu xasan wfi lbaabi axaadiiثu kaiiraة baa ku soo arooray minha waxaa ka mida xadiidkii hadda ka hor inoo soo hormare ee ahaa xadiiثu alcirbaad bn sariya abi najiix weeyaane xaj اlwadaac qaala nebiga uu yii abi najiix cirbaad bn sariya uu yidhi wacdana rasuulu اllahi salى اllahu alيه ali wasalam rasuulka allaana waaniyey mawcidatan waano wajilad ay la gilgilatay minha waanadaasi alquluub oo wadarifat ay la ilmaysay oo la qulqushay minha waanada iyada ah alcuyuun indhihu ay la ilmeeyaan waqad sabaqa xadiidka wuxuu noogu soo hormaray fii baabi الnahyi can اlbidac diidmadii la isu diiday bidcada والله سبحانه وتعالى أعلم وإياكم